gaadhay inay saxsantah tacriifkii markaad samayso waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso tacriifkaagani ma asaxay mise ma asixin ariiqu ihbaati sixatihi alidiraadu walincikaas wadada ama jidka lagu sugi karo xadku inuu saxsan yahay waa aliطiraadu walinعikaas waa inuu jaamic yahay oo afraadii uu lahaa waxaan aad tacriifinaysaa oo dhan inuu koobsanayo oon hal fardi ka baxay afraaddii waxaan aad tacriifinaysa aan ka mid ahayn dhammaanteedna waa inuu saarayo oo midna aanu soo gelin marka iiraad iyo incikaas horta waxay la micno tahay un jamci iyo ma iyo manci afraaddii inuu jamcinayo afraaddii shaygani lahaa wixii aanu lahayna inuu meesha ka saarayo laakiin keebaa labadan lafdi iiraad iyo incikaas keebaa bimacna aljamciya keebaase bimacnaa almanciya waxoogaa muran baa ka yar jira oo qaarkood waxay idhahdaan oo waa in waxa weeyaan afraaddii oo dhan waa inuu ku wada dhacayo oo aanu midna ka tegaynin incikaaskuna waa mancigiiyo wixii aan afraadda ahayn oo dhan oo ida ntafa waxay idhahdaan ida ntafa alxaddu intafa almaxduud incikaasku waa saasa yidhaahda marka meel kastoo xadkii aanu ku dhamoobaynin waa in aanay markaa waxa weeyaan aanay kamid ahayn wixii oo aanay soo gelayn marka afraaddii ama kulama intafa alxaddu intafa aw kulama intafa almaxduudu intafa alxaddu ha meel kasta oo maxduudkii uu ka maqan yahay oo aan maxduudkii ahayn fardi kasta oon maxduudkii ahayn waa in xadkiina aanu ku dhaboobaynin taas qaar baa mara qaarkoodna way sii tadqiiqiyaano waxa weeyi idaa wujida alxaddu wujida almaxduud idaa wujida alxaddu wujida almaxduudu xadkii haddii la helo maxduudkii waa la helay marka waa bimacna jamci buu markaa noqonaya kulamaa wujida alxaddu wujida almaxduudu incikaaskuna kulamaa wujida almaxduudu wujida alxaddu Eh, marka kulamaa wujida axaddu wujida maxduud waxay sheegaysaa falaa yadkulu fiihi hayruhu wey mar kastoo xadkii uu dhaboobo oo uu ku waxa weeye uu ku shay ku dhaboobayo waxaw lagu macnayn karayo waa inuu waxaasi wixii lagaa doonayeyna uu yahay marka iطiraadkaa bimacna almanciya bay lehin qoladaasi qolada odhanaysa kulamaa wujida alxaddu wujida almaxduud iطiraadka ayaa bimacna almanciya bay leeyihin oo waa mar kastoo xadkii uu dhaboobo oo wax lagu macnayn karo waa inuu waaas wiii lagaa doonayeyna uu soo hoosgelayo oo wax ka maqan aanu ahayn falaa tadkhulu fiihi hayru afraadi maxduud afraaddii maxduudka waxaan ahayn waa inaanay soo gelay incikaaskuna waa kulamaa wujida almaxduudu wujida alxaddu mar kasta oo la helo shay afraadda wixii lagu weydiiyey ah ee tacriifka u samee lagu lahaa afraaddiisii fardi kastoo la helo tacriifkaagii marka lasoo qaado waa inuu ku dhaboobay haddii afraaddii qaarkeed uu ku dhaboobi waayo dee jaamic ma noqonayo soo ma incikaasku markaa waa bimacna aljamci bay yidhahdeen incikaasku waa bimacna aljamci bay yidhahdeen muhiim ma aha waxaa muhiima ah inaad ogaato iطilaad iyo incikaas in loogala jeedo jamci iyo manci teebaa xaqiiq ahaan jamciya teebaa manciya ah, muhiim ma siha waa ti aynu baa ka muhiima oo alfaada maqsuudkaa ka asaasisan marka maqsuudku waxa weeye waa in afraadii shaygani uu lahaayoo dhan tacriifkaagu uu ku dhabooyo afraaddii ka baxsanayd shaygan oo dhanna waa in tacriifkaagu uu saarayo laakiin haddaanu sidaa ahayn dee tacriifkii sax noqon maayo haddaba labadii qofkii waa laba mid tacriifkii markuu hubinayo qofku ama isagaa shaygan isu tacriifinayo doonaya inuu xad waxaan u dejiyo xadkiisa ogaado kadibna de uu ku shaqeeyo oo axkaamtiisii markuu baaranayo qofki mar isagiibaa mujtahida oo doonaya inuu baabkan bal hadda tacriifkiisa ijaarada iyo jacaalado kale kala saaridooda adag inuu qofkii bal uu doonayo inuu isagu kala saaru ogaado waxay ku kala baxsan yihiin deetana marka xadkii uu sameeyo dadaan xad rasmiya unbu inta badan samayn karaya xadkii markuu sameeyo markaa akaamtiina de kala siiyo ijaaradii iyo jacaaladi waa qof markaa keliga un isagu ijtihaaday qofna waa qof munaadaro ku jiro oo dee waxa weeye cid markaa dood cilmiyeed kula jira oo markaa xadkan marka uu samaynayo doonaya inuu ku qanciyo ninkaa kale kani isagu ma doonayo cid inuu ku qanciyo isagu inuu xadkii ogaado ayuunbuu doonayaa si axkaamtii u kala siiyo dee shaygan iyo afraaddii mid walba akaamtiisi markaa hadhowto hale ugu dabaqo midna waa mna kaa markaa naair baa la idhahda kan isagu iska ijtihaadinaya isagoo iska baaranaya naair baa la kutubta usuulka naair buu ugu yimaada midna munaadir baa la yidhaahdaayo waa kan dood cilmiyeedka ku jira ee markaa doonaya inuu qof kala qanciyo fain kaana shaksu bu yidhahdo hadduu qofku yahay naadiran maca nafsihi mid naftiisa un wax la baarhaya iskii wax u baadhanaya fa idaa taxararat lahu markay uhufanto xaqiiqatu shay shayga xaqiiqadiisii markay u hufnaatay ay u soocanto wa takhallasa lahu lafdu daalu ee uu markaa ama mid markaa tifaftiran u noqdo ama khaalis ah oo balax tiran uu u noqdo ereygii tusinayay calaa maa taxarara madhabihi madhabkiisa shaygii marka wixii u hufnaaday ee markaa u waxa weeye u soocmay markii xaqiiqadii shayga uu garto oo xadka ay leedahay uu ogaado ereygii taa uu kaga cabiri lahaana uu markaa isagana uu helo calima wuxuu ogaaday anahu waajidu lilxaddi inuu xadkii helay falaa yucaanid nafsahu de isagu markaa arrintu ka dhammaatae isagu de isjikaari maayo isagu qof naftiisa jikaarayo wax isku soo aroorinaya de noqon maayo kolkii xaqiiqadii madhabkiisu wuxuu ku salaysan yahay uu ogaado in ijaaradu halkaa ay gaadhsiisanta ama jacaaladu ay halkaa ku eg tahay wixii intaa ka dambeeyana uu ijaaro noqonaya ama ijaaradu ay halkaa ku eg tahay wixii intaa ka dambeeyana uu jacaalo noqonaya ayuu ogaaday madhabkiisi hadhowna markaa cibaaradii oo haddaba ku kala xadayn lahaana wuu dejiyey waadhi marka hore ilan macnihii baad kala garanaysa waad kala garanaysaa ijaaro iyo jacaalo horta macnaha udhexeeya ayaad caqli ahaan u suuraysanaysa markaad suuraysato kadib baad haddana markaa haddaba lafdigii aad ku cabiri lahayd macnaha la imanaysa marka markii macnihii xaqiiqadii ay u suurowdo lafdigii daalliga ahaana muxarar isna uu u noqdo waxa weeyaan mid markaa isaguna hufan uu u noqdo dee markaa waxaa usugnaatay inuu markaa xadkii helay xadkii macno ahaana wuu u helay erey ahaana wuu u helay oo markaa tacriif saxa ayuu de isagu markaa halkaa ugu qoran falaa yucaanid nafsahu isagu ama falaa yucaanidu nafsahu de isagu mid isjikaaraya ma noqonayo isaga arrintu waa ka dhan tahay wey mushkilad weyne isaga ma haysato isaga mushkiladdu waxay ka heli kartaa uun inuu shaygan xadkiisii garan waayo oo madhabkiisii waxaana bal hadda halkuu ku eg yahay ama cibaaradii bal waxaan laga cabiri lahaa ay markaa u hagaagi weydo oo markastuu cibaaro cabiraba uu arko isagoo meel kala sii galay ilan weadhi markaad dejinayso waad eegeysaa haddana weadhi markaad eegto waxaaba laga yaaba inay ijaaradii qayb ka gasho oo qayb ijaaradii kamidii ay ku dhaboobeyso idiraadki iyo incikaaskibaad ku baaraysaa maogtahay lafdigii markaad dejisay idiraadki iyo incikaaskibaad ku baaraysa markaad idiraadki iyo incikaaskii ama jamcigii iyo mancigii aad ku eegto ama wixii wax ka gaaban buu noqon wixii maxduudka ahaayo afraaddii qaar baa bixi ama wax ka dheer buu noqon oo afraad kalaa soo geli ama labadaba waa laga heliyo mutaridna noqon maayo muncakisna noqon maayo afraad la doonaya inay soo gashaana way bixi kuwo la doonaya inaanay soo gelinna way soo geli markaa de waxaa la doonayaa mar walba inaad ereygii haddii gaabtayna aada durkiso hadduu ballaadhayna aada soo yarayso markii markaa intaas ay ku hagaagto adiga hawshu kaa dhamaatay wey wain kaana munaadiran haddiise uu munaadir yahay oo mid kale u halkan u taagan yahay oo la doonaya in la qanciyo falkhasmu kan khasmiga ahee dee dooda kula jiraa rubamaa yunaasicu waxaaba iman kartaa inuu kala murmo fii kownihi mucriban can tamaami alxaqiiqa inuu waxaani caddaynayo icraabku waa de idhaarki inuu muujinayo xaqiiqadii oo dhammaystiran xaqiiqadii oo ma sheegay oo walaa yuqiru bi inaanu uba qirin inuu waxaan xaqiiqadii ka turjumayo iyaa la arki karaa fa ariiqu ariiqii wuxuu noqon haddaba an yuqaalo in la yidhaahdo carafnaa sixatahu biiraadihi wancikaasi annagu daanu mustadilka ahay waxaan anigu ku aan ku gartay inuu sax yahay tacriifkani iraad iyo incikaas baan ku gartay anugu ee adigu maxaad leedahay fain manaca hadduu diido iraadahu wancikaasahu hadduu idiraadkii inعikaaskii diido oo ama ku ihahdo muطarid ma aha ama uu ku ihahdo muنcakis ma aha jaamic ma aha bu ku yidhi afraaddii qaar baa ka baxsan ama wuxuu ku yidhi maanic ma aha oo afraad kalea soo gelaysa waaya fain manaca hadduu diido iطiraadahu waاnعikaasahu inuu muطarid iyo muنcakis yahay calىa asli nafsihi isaga asalkiisa madhabkaaga isaguma haysto adigu ijaarada iyo jacaradaaad kala xadaynaysid maxaad ku kala xadaysay dee madhabkaagiaad ku kala xadaysay isagoo asal kalu ka duulaya isku asalba ma tiidin marka hadduu kala waxaan aniga agtayda muarid iyo muncakis toona kama aha aalabnaahu de waxaynu weydiin un buu yidhi ila w wax lagu hubinaya waa iraad iyo incikaas iraad iyo incikaaskiina waa diiday madhab kalaanu ka duulaya isku madhab ma tiidin lama odhan maayo xaggaa hora u wareego oo doodu xaggaa kale u wareegto lama ogolo nashrul eh, waxa weeye eh, nashrul ama intishaar kalaam lama ogolo hadalku inuu baaho oo tiraahdo ijaaradiiyo jacaaradu halkaas nagu kala xadiisan yihiin anagabu ayaa tiri wuxuu kii aniga iguma kala xadiisne intaasina aniga way iigu jirtaa lama rabo markaa inaad kala muranto intaasi miyay ku jirtaa jacaarada mise kuma jirto waayo hadalkii waa baydho meel kale ayuu u gudbay masaladaa kale hadda laga doodo looma fadhin majliska looma caqidin marka tan un la doonaya in lasla laysla fadhiisiiyo haddaba waxaa la odhan aalabnaahu bian yadkura xadda nafsi bal adigu xadkaaga bal tacriifkaaga adigu keen baa la odhan adigu tacriifkaaga keen wa qaabalnaa axad alxaddayni bilaakhari deetana labadii xad markuu isaguna xadkiisii keeno tacriifkiisii keeno baa labadii tacriif laysku fadhiisin wacarafnaa waxaynu garan markaynu isku fariisino maa fiihi tafaawut halkay iska dhaafsan yihiin isagu tacriif buu keeni soo ma adna tacriif baad keentay labadii marka laysduldhiga maxaa soo baxaysa de mid baa gaabanaya midna u dheeraanaya ama midba dhinac buu udheeraanaya soo ma intay markaa isla dhaafsan yihiin baynu garan wacarafnaa waxaynu garani maa fiihi tafaawutu halka isdhaafsanaantu ay ku jirto min ziyaadatin aw nuqsaan oo ama ziyaado ah alwaصfa aladii fiihi yatafaawataani sifada ay ku kala duwan yihiin ereyga markaa ka cabiraya lafdiga keenay isdhaafsanaanta wajaradna nadara aragga waxaynu ama eegitaanka iyo ka fikirka waxaynu ku taagi aynu ku qotominaynu u barax tiri aynu u qaawin ilaa dalika alwaصf yani meel kale eegi mayno wey waxaynu u tajriidinaynu u keliyeyni eegitaanka waصfiga wa abطalnaahu biariiqati aw ahbatnaahu biariiqa wafiga ay isdhaafeen ayaynu ama sugiyonu daliil ku sugi ama aynu anfiyo aynu daliil iyo ariiqo ku anfi markaa si loo gooyo oo labadii tari markaa waa wda mid uu sa unoqdo si uu mid sa u noqdo intaa ay isla dhaafsiisan yihiin isla mid ka yihin de la eegi maayo laakiin intan ay isdhaafsiisan yihiin iyaa markaa la eegi markaasaa la odhan adigu intaasaad keentay ana tanaan keenay adaa intaa ila dheer dee intaasi way qaldantahay inay soo gasho maaha maxaa yeelay saa iyo saa wax markaa uu kula qirsan yahay daliil uu kula qirsan yahay oo intan diidaya waa inaad keento deetana markaa intii aad ka goyso oo uu sax noqdo haddaad doon haddii adigu aad dheeraadka wadato oo doonaysa dheeraadkii inaad sugtana waa inaad tidhaahdid intani waa saxo waa inay soo gasho maxaa yeelay daliil hebel iyo daliil hebel iyaa sheegaya intan intan daliil hebel baa sheegaya inay kamid tahay adiga tacriifkaaguna wuu ka reebaya markaa kaagaa qaldan waa inaad sidaa markaa aada u tidhaahdo miaalhu aynu tusaale ka bixina haddaba an yaquula shaaficiyu kii shaaficiga ahaabaa wuxuu yihi almaqsuubu madmuunu wixii la xoogay dee magdhow ka waajiba haddii uu baabao waad magdhabi wa waladu lmaqsuubi maqsuubun hashii aada xoogtay waxay dhashaana waa wax la xoogay un iyadu isaguna ilmahay dhashaan waa ilmo la xoogay un isaguna kol dad yay xoogtay wixii ay dhashaana waa wax la xoogay fa madmuunan kol hadduu da markaa isaguna maqsuub yahay maqsuubna oo madmuun ahaa weladkaa laftiisana magdhow ka waajiba fa qaala xanafiy xanafigii baa yidhi laa nusalimu ana walada maqsuubi maqsuum eeg marka hore waxay isku seegan yihiin xanafiga iyo shaaficigu hasha marka la soo xoogay hashii inay magdhow ka waajibayo hadday dhimato way isla ogol yihiin xanafiye iyo shaaficiyu laakiin wixii ay u dhasho wixii ay kaa xoogay agtiisa ku dhasho ee dar alla isaga dhinta magdhow ma ka waajibayaa mise kama waajibaya isku seeganyi oo xanafigii wuxuu leeyahay kaa waxba kama waajibaan shaaficigiina wuxuu leeyahay maana magdhowbaa isagana ka waajiba deetana tiibuu markaa doonayaa shaaficigii inuu daliil u samaysto o wuxuu yihi wax kastoo la xoogay waa madmuun waanadi la qirsanta neefkan la xoogay wixii uu dhalaana waa wax la xoogay un isaga laftiisuna oo maqsuuba de markaa waa inuu madmuun noqdo bu xanafigii markaa isagu muxuu odhanaya isla markiiba daliilkaa uu duraya waxaan waa burhaan barahinta inoo iman doonta wey burhaankan ama qiyaaskani wuu duraya isaguyo muqadimadaa labaad almaqsubu madmuunu waa muqadimo wa waladulmaqsuubi maqsuubna waa muqadimo labaad natiijadiina fakaana madmuunan wey muqadimadaa labaad buu isagu istaagayaayo waladulmaqsuubi maqsuubun faqaala alxanafiyu laa nusalimu ana walada maqsuubi maqsuub ma ogoli buu yihi neefka la xoogay wixii uu dhalaa inuu wax la xoogan yahay anigu ma ma aaminsanin marka maxaa laysku seegan yahay maxaa wax la xoogaya iyo maxaan la oog markaa qasbigiibaa dee lasla garsanayn wey wax uu ninkani maqsuum ku sheegayo ayuu kana leeyahay maqsuum ma aha markaa qasbigiibaynaan isla xadayn weeye waa in markaa qasbigii haddaba la isla xadeeyo fa yaquulu shaaficiyu shaaficigii markaasuu wuxuu odhan haddaba xaddu lqasbi ihbaatu lyadi alcaadiyati calaa maali lgayri wadalika mawjuudun fi lwaladi wadalika mawjuudun fi lwaladidu inuu tacriifka ka mid maahe waa markii uu tacriifiyey muqadimo labaaduu u baahday si uu hadalkiisii hore u sugo laakiin xadkii waxa weeye baat lyad اcaadiyati ihbaat اlyad اlcaadiya in la sugo gacan xadgudbaysa caadiya oo muctadiya ada iyo ictada waa isku macno ayra aadin hayra baaqin walaa caadin ihbaat اlyad اlcaadiyati gacantii xadgudbaysay in lagu sugo calaa maali اlgayri xoole cid kale leedahay weeyaan qasbigu buu yihi tacriifkiisu ihbaat اlyad اlcaadiya gacan markaa xadgudub in la sugo calaa maali lghayr oo lagu sugo xoolo cid kale leedahay deetana wadalika mawjuudun fi lwaladi buuli dee ninkan xoolo aanu markaa isagu lahayn ayaa gacantiisuna waa gacan xadgudub oo daalin waa gacan daalin baa waxay markaa waxa weeyaan lagu sugay ay hadda gacanta ay ku haysat ay haysataa xoolo aanay lahayn intaa weladkiina markaa halkaa waa soo gelaya bu fain qaala xanafiyu xanafigi haddaba markuu tan ka jawaabaya hadduu yidhaahdo laa usalimu kownlyadi caadiyata gacantu gacan daalin inay tahay ma ogoli aw laa usalimu ana hada ibaatu ama maba ma sugayaba ma salimayo ma ogoliyo kuma eh, waaba kuguma waafaqsani in waxa meeshan yaalla uu ibaat yahay sugid bal huwa hubuutu waa sugnaansho falaysa ictiraadan ala ad xanafigii laba qaabba warka wuu weerari karaya inuu weeraro xaggii taxqiiqulmanaadka wixii la marka usuulka insha allahu taala noo aynu aynu u galaynu arki doonaa inuu yidhaahdo tacriifkii intuu iskaga tago inuu wadaalika mawjuudun fil waladida uu weeraro oo uu ilmaha ama waxaan ay dhashay hashu isbaatba kuma gacanba laguma dul sugin way iska sugnaad ila hashubaa dhashay ninkani gacanba kumau soo qaadano mau kaxaysanba isagu isbaatba meesha ma jira hubuut unbaa dhacay gacantiioo hasha waxa weeye ku dul suganoo isagu hashu hayste iyuunbay dhashay markaas ina iyaduna gacantii unbuu iska soo hoos galaye ilmahaniye laakiin isagu gacantiisa kumabuu sugin adna tacriifkaaga isbaat baad sheegtay soo maa isbaat de isbaatba ma yaala meesha subuud baa yaalla hadduu yidhaahdo xadkaagii markaa muu durin ee arrin kaluu kugu haystaa arrintaa kale halkan kaga hadli mayno innagu halkan xadka markii la isku qabsado maynu ka hadlayno sidoo kale hadduu ku yidhaahdo gacantuba caadiye ma aha gacantii wuu ku sugay ilmihii oo waa sax laakiin daalin wuxuu ahaa markii uu ku sugayo hasha markuu markan ilmaha qaadaya daalinba maaha ilmaha hadduu ataa ka soo qaado daalinba kuma aho oo de inuu ilaaliyaaba laga doonaya oo ilaaliyo waaba laga rabaa daalinba kuma aha hadduu yidhaahdana iyadana tacriifkii muu diiday tacriifkii qasbiga iyana muu diidine ninkan gacantiisu maanta gacan daalin ma tahay mise ma aha ayuunbu muranku noqday markaa markaa taasi iyada dee si kalea loo daweyn doonaa wain qaala hadduu yidhaahdo laa usalimu ana hada xadulqasbi hadduu laakiin ku ihahdo qasbigu inuu sidaa yahay ma ma salimayo kuguma waafaqsani dee markaasaa markaa xadkii uu bura ka keena lam yakun sabiil shaaficiyi shaaficigii tan dambe markaa ugu jawaabi maayo ilaa an yastadila calayhi inuu u daliishado un mooyaane biliiraadi walictikaas waa inuu yidhaahdo dee waxa iigu daliila inuu taariifku sidan yahay iraadka iyo ickaas ilan aayad iyo xadiis keeni keni maysid qabigu waa sidaaleh ama xadiid qasbigii tacriifinaya keeni maysid laakiin maxaad keeni karaysaa waxaad odhanaysaa iiraad iyo incikaas baa iigu daliila inuu tariifkiisu sidan yahay wayamnacu xanafiyu dalika xanafigiina iiraadki inikaaki waa diiday kol hadduu adkii diiday de iraadki waa diiday fa lahu haddaba waxay noqonun in la yidhaahdo maa xadulqabi cindik bal adigu tariifi qabiga fa wuxuu odhan waa tariifkoodii kutubta xanafiya haddaad tagtaan waa ugu tegeysaa baat yadi mubطilai muziilai lilyadi muxiqa abi waxa weeye ihbaat lyadi caadiya calaa maalin hayrigeed aad sheegteen maaha ihbaatu alyadi اlmubطila waa in la sugo gacan yani gardaro mubtiladu yani waa gardaran wey gacan gardaro gacantaa gardaro oo marka taban calaa maalin hayrigii ma diidan in la sugo alaa maali ayrihi slsma diidana almuziilati lilyadi lmuxiqa gacantaa gardaro oo meesha ka saaraysa oo riixaysa gacantii garta lahayd ee xaqa lahayd fa yaquulu shaaficiyu shaaficigii wuxuu leeya haddaba okay waa sax soo qaba haddaba ihbaat lyadi lmubila iyo ihbaat lyadi alcaadiya caadiyadii mubilaad ku bedeshay wax farqiga uma dhexeeyaan labadaas waa isku mid alaa maaliayridana ma diidan tahay anafigi ma diidanibu ohanaya alaa maaliayridana intaasoo dhanba waad igu waafaqsan tahay almuziilati lilyadi muxiqa ayaad soo kordhisay fayaquulu shaaficiyu alfarqu bayna xaddii wa xaddika xadkaan sheegay iyo adigu xadkan aad wadato inta udhaxaysaa ishtiraau isaalati lyadi lmuxiqa waa shardintan aad shardisay isaalat lyadi lmuxiqa in meesha laga riixo gacan gardaro gacan tii garta lahayd tii garta lahayd in la riixo markaa wuxuu doonaya inuu yidhaahdo ilmahan ay hashu dhashay gacantii garta lahayd dee lagumaba dhiginoo dee ninkiiba ilan iyadoo aan ninkiiba haysanin bay dhashay markaa gacan laga riixay meeshan ma jirto kol haddaanay gacan laga riixay jirin maqsuub maaha inuu yidhaha buu doonaya marka wuxuu yidhi almuziilati lilyadi lmuxiqa intaas yaad soo kordhisay lakin inta kale oo waynu isla ogolnahay waay haddaba intiiba weeraraya shaaficigu almuziila lyadi almuxiqa marka ishtiraau isaalati lyadi muxiqa sifadaasaad soo kordhisay wa huwa muntaqidun sifadan aad sheegtay waa sifo buraysa guud maxay ku buraysaa bilqasbi min alkaasib kii wax xoogay haddii laga sii xoogo ka warran bu markaa shaaficiga odhanaya kii wax xoogay kii kasii xoogay asbi ma yahay mise ma aha muxuu ku qasbaya inu yidhaahdo waa asbi buu odhanaya marka almusil kan dambe ma gacan muxiqu meesha ka saaran mise gacan mubila ah isaga laftiisu gacan mubila ah iyuu meesha ka saaray soo ma marka wuxuu leeyahay wa huwa muntaqidun wuxuu ku burayaa sifadan aad sheegtay oo meesha kaga baxaysaa kii aasibka ah marka laga sii oogo fainahu abu indii waindaka kaa dambe laftiisu falka uu geystay waa abi sidaan anigu aaminsanahay iyo saan adigu aaminsantahayba madhabkaaga iyo madhabkaygu halkaa iskuma diid dabcan laga yeeli maayo ninka xanafiga ahaa inuu yihaahdo xanafiyada waan ku khilaafsanahay anafiyada waan ku khilaafsantahay markaa nin markaa madhabkii xanafiyada u doodaya ma noqonayo madhab isagu u gaarahood marka de waa waxaa loogu xujaysan doonaa dee wixii ijmaac tan waa laisla wada ogol inuu qaasib yahay meeshii de ijmaac baa iman hawlo kalaa iman markaa mukaabarana de meeshii dhan xaq baa la doonaya in la gaadho iyo in eh, mukaabarana meeshii kama banaan iyo jikaar meeshii kama banaana markaa wuxuu leeyahay aniga agtayda iyo adiga agtaada madhabkayga iyo madhabkaagu way isla ogolayin waxaan inu qasbi yahay waqad ahbata lyada lmubtilata gacan mubilana wuu sugay walam yuzil ilmuxiqata mid gar lahaydna meesha kama saarin fa inahaa kaanat zaaila horay u suushay taas oo kan hore iyaa tii garta lahayd hore uga sii saarayba meesha meesha may joogin kanitu gardarra ah ayuunbuu meesha ka hoos qaaday uu ka ka riyahay fa haadaa ariiqu qaci nisaaci maca almunaadiri qaabkaas markaa doodii ugu soo afjaraysaa ninkii munaadirka ahaa qaabkaasoo kaleu noqonaya in markaa labadii xad lays barbar dhigo saa laysu saaro deetana intay isla dhaafsiisan yihiin la eego intani sax miyay tahay mise waa qalad markaa la eego hadday qalad noqoto dee kii sax noqonaya haddii ay markaa sax noqotona dee kii gaabnaabaa qalad noqonaye isagana intaan lagu daro iyaa la odhanaya waynu isla garanay soo ma aynu ka gudubna hadda alqanuun alkhamis qaanuunka shanaad fii xasri madaakhili alkhalali fi lxuduud waa in lagu soo koobo oo xabad xabad lagugu sheego meelaha fasaadki iyo khaladku uu ka yimaado marka wax la tacriifinayo la xadaynayo wahiya alaaatu saddex weey almadkl اlأwl min jihati اljins ila weynagii markaad wax tacriifinaysa jinsi iyo fasli baad sheegaysay soo ma jinsigii markaad sheegaysa in xaggaa qaladku uu ka yimaada way dhici karta walahu suwaru dhowr qaab buu u iman karaa kaasi ixdaahaa suurada koobaad an yu'khad alfaslu bedelow halkii lagaa doonay inaad jinsiga sheegto inaad fasalkii keento kamaa yuqaalu fi lcishqi cishqiga adigoo tacriifin haddaad tiraahdo ina ifraatu lmaxabati waa ku-xeeldheeraanshaha jacaylka weeyaan cishqigu haddaa tiraahdo ifraatu lmaxabati wainamaa yambagii an yuqaala waxaa idin la yidhaahdo almaxabatu almufridatu war horta jinsiga sheeg cishqiga nin horta jacaylka horta uu ku hoos jiro min jinsi lmaxaab jinsiga jacaylka qaybihiisii kala duwan in horta kamid yahay horta sheeg waxaad tirahdaa almaxabatu waa jacaylka haye sii wad markaa fasli hadaba ila jacaylki waa noocyo badan yahay almufriatu markaa fasli ka dhig e marka hore intad masder ka soo qaado ifraad ulmaxaba wuxuu iska noqon karaa markaa de sharax lafdiga iska nooc sharax lafdiga wuu iska noqon karayaa laakiin xadkii ama tacriifkii noqon maayo falifraadu ifraadku yafsiluhaa can saa'ir anwaaci lmaxaba anwaacdii kale maxabada iyo jacaylku uu lahaa iyuu ka saaray e, kolley dee cishqiga qaabkaasaa tacriifkiisa e, ay markaa qolyihii arbaabulqulubka iyo suufiyada iyo ay u tacriifin jireen lakin kolkaad kutub luqada u noqoto waxaad moodaa cishqigu inuu yahay maxabada ay shahwadu la socoto maxabada ay shahwadu la socoto alaa kuli xaal iyaga isilaaxoodu laakiin waa qaabka oo cishqa haddaad kutubta suufiyada aad ku aragto ha ku fasirin kan markaa laga yaabo luqaweyntu inay sheegaan iyagu cishqiga waxay u qabaan yani waxa wey waa almaxaba almufrida wthaaniyatu suurada labaad an tu'khada waa in lasoo wax la tacriifinayo maaddatu shay shaygu wixii ka samaysnaa bedela jinsi halkii jinsigiisa ad ka soo qaada hadba wixii uu ka rakibmay ee markiisa hore laga laga abuuray ama laga sameeyey aad keento meesha ka qawlika fi kursiy adigoo kursiga tacriifina inaad huwa khashabun yujlasu calayhi waa loox lagu oo bir iska noqon karaa waxa wey khashab inaad meesha keento looma baahna baa laleeyahy khashab waa wixii laga sameeyey markiis hor khashab ahaa maanta kursi buu noqday inaad markaa qaab kale utarifta lagaa doonay wafi sayfi sayfti markaad tacriifinayso inahu xadiidun yuqطacu bihi waa xadiid waa bir wax lagu gooyo marka xadiid de waa waa maadadii ka samaysnaa maadada noocana xadiid la yidhaahdaa markaa maadadiibaad keentay laakiin waxaan jinsigiisii maad keeni jinsigu waa waa waxyaalaha uu ku abtirsada ee dee ama aalaadka ama waxa weeyaan ha noqdo waxa weeye adawaad waa inu waxyaalahaa keentay wey lakin inaad keento shaygan wixii ka samaysnaa ciiddii iyo nudfadii iyo nudfadana way dhaman doontaaba inaad waxyaalahaa sheegta lama doonayo waxaan jinsigiisa lagaa doonayo bal ynbaغii an yuqaala waa in laga sayf sayfti aalatun waxan waa aalad waa wax wax lagu qabsado markaad sayfti tacriifinayso waa inaad aalatun ka bilowdo inaaciyatu waa fasli marka yani waa aalad markaa yani bani aadamka sinaaciyatu min xadiidin xadiid markaa waxa weya laga sameeyo mustaiilatu carduhaa kada wa yuqacu bihaa kada wixii kaa kuso darso kusi dar marka lakin waa inaad horta aalad marka soo bilowdo xadiidun ha ka bilaabi falaalatu jinsun seefta waxaa u jinsiya aalad walxadiidu xadiidku maadatun waa maadadii waxaan laga keenay wa aslun iyo asalkii laga sameeyey laa jinsu jinsigiisii maaha wa abcadu minhu tan waxaa kasii fog buu yidhi maa laysat maadatuhu mawjuudatin ilaan iminka seeftii de markanay seefta tahay lafteeda xadiidkii maadadii xadiidku way ku jirtaa oo xadiidnimadii meesha kamay bixin laakiin waxyaalaha qaarkood wixii laga sameeyey iminka waabuu ka bedelan yahayba marka inaad isagana aad sheegto asalkiisii way sii fogaanaysaa ka qawli kali ramaad inaad dambaskii tiraahdo khashabun muctari waxaaba gubatay ama muxuu ahaaye loox gubtay de dambasku maanta xaabana maaha looxnimana meeshii ma taalo waa asalkiisii un mooyaane laakiin waxaan maanta meesha yaallaa dee waaba wax kalaba marka inaad jinsi kale u raadiso iyay noqonaysaa laakiin inaad khashab meeshii keento khashabnima maanta meeshii ma taalaba welilweladi ilma adigoo tariifinaya inahu nuat mustaxiila aad tirado nufo ila qofka bani aadamka maala nuf ka abuurna ama ilmaha dhasho weladba dhan baa tariifinaysa welad oo dhan baa doonaysa inaad tariifiso markaasa waaa tii waa nufatun nufadu waa markaa de waa manidii mustaxiilatun isbedeshay oo markaa maalan saa isu bedeshay taas markaa alad bay noqonaysa fain alxadiida mawjuudu fi sayf fi laali wuxuu kani kaa hore uga fog yahay dee xadiidkii seefta waa ku jiraan isla haddadan la tacriifinayo xadiidnimadii waa ku sifaysan tahay wanudfatu walkhashabu ayru mawjuudeyni fi lwaladi waramaadi ilmihii maanta merina ma aha ramaadkiina maanta khashab ma aha marka inaad markaa tacriifinaysa ad waxaa keento waxaasoo kale waxa weeyi wax meesha qabta ma aha marka taa waad iska ilaalinaysaa shayga jinsigiisaaad sheegaysaa sheegi maysid asalkiisi iyo wixii laga sameeyey wathaalithatu arrinta saddexaad marka jinsigiisu waa maxay waa wixii de uu xaqiiqadiisa la wadaagayey kuwii uu la wadaagayey isaga kuwii la bahda ahaa kuwii la bahda ahaa waxa ka dhexeeyaad sheegi dambasku de xaabada laba waxa weeyaan isaga iyo qolo kaleo isku xaabo oo isku bahyihiin meeshan ma jirto meesha ka saar wahaliatu ta saddexaad an yu'khada aljuzu badela ljinsi markaad wax tacriifinayso inaad shayga qaybihiisii kolba qayb qaadato ood waa taa iyo taa iyo taa iyo taa aad tiraahdo ood qaybihiisii un qaato halkii lagaa rabo inaad jinsi keento kamaa yuqaalu fi xadd alcashara alcashara tacriifii baa lagu yihi markaasaa waxaa tihi khamsatun wa khamsa khamsatun wa khamsa waa shan iyo iyo shan ee waad kala qayqaybisay unoo kolba qayb un baad sheegtay soo maha marka intaasoo isku tagtay weeyaan baa ti marka intaa lagaa dooni maayo tacriifkeedii markaad sheegayso horta ina cadadun horta ka soo bilow wixii waa tire tobanku waxay ku abtirsataa acdaadday ku abtirsataa wax ka dhow haddaad haysana waxaa ka dhow keen haddii aan wax ka dhow haynna cadadun ka soo bilow horta waxani waa tiro haye kolkaa deetana fusuul markaa raadi haddana cadadun saxiixun yeli tiscata oo kale waa tiro buuxda yani dhamaystiran oon kusuur ahayn oo sagaalka ku xiga haddaad tiraado kale tacriif waxbaad keentay markaa waxa weya la fahmi karayo laakiin khamsatun wa khamsa lagaa yeeli maayo wamilu qwl fi tacriif sala markii salaada la tacriifinayo aqwaalu waafcaalu muftataxatu bitakbiir mukhtatabatu bitasliim e, salaadii un baa la qayqaymiyey aqwaashiiba gaar loo sheegay afcaashibaa la sheegay calaamadan agga markaa waa ayaa lagaga xiray marka taas tacriif saxa noqon maayo wasawaab cibaadatu baa dhaarta inaad tirado salaadu waa cibaadatu halkaas waa tirsatahay cibaadatu muftataxatu bitasliim bitakbiiri mukhtatabatu bitasliim adigoo yidhaahda iyaa dhaama inaad tirahda aqwaalun wa afcaalun muftataxatu bitakbiir muktatamatun eh, bitasliim qofkii hataa maba garan ba imika inay waxan ataa cibaado tahay kii aan salaada garanayn in waxaan wax lagu cibaadaysta xataa uu yahay oo jinsigiisiiba mabuu garanba lakin de waa tacrifka culamadu inta badan ay kutubta ku sheegaan eh, waxun baa loo raaraadin doonaa insha allah lagu takriijiyo waraabicatu ta afraad an tuudaca alqudratu mawdica almaqduur in awooddii la dhigo meeshii wixii markaa waxa weeye eh, la awoodayey shayga iyo inaad awooddaa waa kala laba marka iyadoo shaygii la doonayo awoodda meesha ha keeni kamaa yuqaalu xad lcafiifi sida in la yidhahdo oo kale eh, fii xadd alcafiif markii la tacriifinayo markaa cafiifka huwa aladii yaqwaa cala ijtinaabi ladaati الshahwaaniyati waa ka awood u leh cafiifku qofka dhowrsooni inuu ka fogaado waxyaalihii maladaadka ahaaye naftu ay jeclaysanaysay ee waxa weeye shahawaadka ahaa qofka inuu ka dheeraado awood u leh iyo cafiif awood u leh inaad awoodda meesha keento may ahayn wa huwa faasidu tacriifkani faasid weeyi buuri bal huwa aladii yatruku aladaati shahawaaniya waa ka ka taga dheh ka tegitaan baa meeshan la doonayaa in awood loo leeyahay in laga tegi wailaa falfaasiqu faasiqa laftiisi yaqwa calaa tarki walaa yatruku faasiqa laftiisi wuu ka tegi karayaa laakiin waanu ka tegayn soo ma isaga laftiisu iska dayn karaya ila qasbana mudar maaha hadduu mudar yahay de maynaan idhahneenba waa faasiq maynaan idhaahneen isaga laftiisu mudar maahe way dhacdaay marka qaarkood baa yaqwa calaa kada inaad ka tiraahdo marka yaqwa calaa kada ha odhanine yatrukuda lafteeda keen yaqwa calaa tarki ladaati shahwaaniya alladii yatrukna alladii yajtanibu ladaati shahwaaniya huwa aladii yajtanibu alladaati shahwaaniya sidaa markaad tiraahdo ayuu tacriifkii sax noqonaya laakiin inaad awood keento waxa la awoodayaaba wa ku xidhan yihiin ee in la awoodo awoodda waxba kuma xidhna meesha bal wlkhaamisatu tacriifku halka kale markaa waxa weeye ama suurada shanaadee jinsiga qaladku uga iman karo an yadaca alawaasim alatii laysat bidaatiyati badela jinsi in jinsigii waa inag jinsigu aad bu daruuriyo waa in isaga la keeno waa in la keeno aad bay muhiim u tahay isaga kuwa kale hadday markaa kugu adkaadaan waad ka bayri kartaa lakin horta jinsiga aad isku taxaluji haddii markaa lawaasimtii la keeno aan daatiga ahayn halkii jinsiga laga keeni lahaa iyadana de waxa weeye waxay noqonaysaa khalal kalwaaxidi walmawjuudi idaa akhadtahu fi xadi shamsi aw ilardi adigoo markaa dhulkii ama irkii eh, ama qoraxdii hadaynaya eh, inaad marka waxa weeyaan almawjuud meesha keento ama alwaaxid aad ka bilowdo ila dhulki maala dhul labaad adigu ma ogi toddobadii dhulna tafsiirkeedaaba hadal ku jiray todobada luguwa sidee makan baa dabaqaada mise waxa weeyaan eh, kuwa kuwan lamida baa jira marka qoraxdiina iyadana tu kale uma ogid haddii markaa qoraxdii alwaaxidu aad tirahdo waa waa k markaa ah saa iyo saasa wax loo baahan yahay ma aha waa sife waliba waa sife laazim waxaan horta jinsigiisii sheeg markaad jinsigii sheegto uga sii gudub markaa wixii kale wasaadisatu ama suurada lixaad an yadaca nawca makaana اljinsi in noocii uu soo qadimo halkii jinsiga udhiga ka qawlika nooc markaa imka wa ugala jeedaa hay jinsiyaaba tariifinaysa waaana tariifinaysaaba ka weynba anwaacdiisii mid kamid aad sheegtay marka ka qawlika asharu huwa ulmu naasi sharku waa dadka in la dulmo wa ulmu nooc min ashar ulmigu sharku in dadka la dulmo ma ahe ka guda ballaaran yahay dulmigu waaba qaybu kamid a sharka marka haddaad fusuul kusidartana waa sii kharimaysaa adigoo marka horeba meel soka ka bilaabay oo kaba hooseysa wixii ad adaynaysa haddaad dulmunaasi into tirado imka waaba jinsi baad ka wadaa jinsi baad doonaysa inu dulmunaasi ware kuu noqdo haddaba fusuul baan u baahana markaa tirado waa sii wareeri waa inaad ka bilowdo waxaan wax ka sareeyo wax ka hooseeya ha ka bilaabo almadkhalu thani min jihati lfasli madkhalka kale xaggii fasalka ayaa markaa khalalkii uu ka iman karaya walow suwarun aydan mise dhowr suuradood bule alulaa an tukhada lawaasim in lawaasimtii la sheego walcaradiyaatu fi lixtiraazi markii markaa wax laga laga ixtiraazayo laska soocayo bedelo daatiyaad halkii daatiyaadka la sheegi lahaa laakin haada khalalka noocana yuqbalu fi rasmi san hore usoo aragnay markuu wuxuu rasmi yahay daatiyaadka ay kugu adkaadaan waa la ogol yahay in kaana alma'kuudu laaziman khaasa lakin waa in waxaanaad soo qaadatay sifadaad soo qaadatay waa inuu yahay laazim horta waa inuu yahay o aanu ahayn mufaariq waana inuu khaaso yahay oo aanu ahayn laazim caama waa inaanu ahayn oo mushtaraga oo lala wadaago laa in kaana mufaarian hadduu mufaariq yahay de waxa weeye la yeeli maayo fahuwa hayru jaamicin tariifki hayru jaamic buu noqonaya afraadii waxa wey qaar baa meesha ka baxaya sifo aan afraadda qaarkood ku sifaysnayn baad sheegtay marka taasi jamcigii bay meesha ka saaraysa aw caaman sidoo kale waa inaanu laazimkii noqon laazim caam aho waxaan waxyaalo kale ay la wadaagaan fa huwa hayru maanicin haddaad kaa keento de waxyaalo kale meeshii soo geliyo tacriifkii maanic kuu noqon maayo waaniyatu ta labaad anlaa yuurida jamiic alfusuul ama anlaa yuurada jamiic lfusuuli fusuushao dhan inaan la soo aroorinin ama qofku aanu soo anlaa yuurida jamiic alfusuuli qofku inaanu fusuushii o dhan soo aroorinin fayakuna fayakunu hayra maanicin xaaladda ayadana wuxuu noqonayaa tacriifkii mid aan maanic ahayn buu noqonaya ka qawlihim fi tacriifi ljacaalati fuqahadii iyagoo tacriifinaya jacaaladii waxay yihahdeen iltizaamu ciwadin macluumin calaa camalin mucayanin iltizaamu ciwadin macluum waa inuu qofku uu isku laazimiyo oo uu ballan qaado yani waxa weeya si laazima ugu ballan qaado yani isku waajibiyo inuu dhiibo ciwad ama bedel laisla garanayo qadarkiisa la garanayo calaa camalin mucayanin shaqo mucayana qofkii qabta uu isugu waajibiyo in qofku uu ujuuro ama markaa mushqaayad la garanayo uu isugu waajibiyo calaa camalin mucayanin shaqo mucayana ciddii qabato isugu waajibiyo fainahu saadiqun cala ijaara halkaa ijaarada lafteedu maana qaabka ahayn qofkii aad ijaaratay miyaanad shaqo mucayana markii uu qabta aanad isugu waajibin bedelkeedii inaad siiso mushqaayad baad isugu waajibisay shaqo ayaana de waxa weeyaan bedelkeeda lacagta aad isugu waajibisay ay noqonaysa marka ijaaradii dee tacriifkan way soo gelaysa marka tacriif jacaalo kuu noqon maayo in wax lagu sii daraa loo qaarkoodna waxay kusii daraan aw majhuulin calaa camalin mucayanin aw majhuulin iyada laftooda waa nooc khalal oo kale ilan awdani waxba fasli noqon mayso rusuumta adu waa la aqbalaaba yahahdin awdaa la sheego lakin awdii markaa waxay sheegi uun inay laba qaab ijaaradu leedahay jacaaladii ay leedahay mar camalkii uu mucayan noqonayo ama macluum uu noqonayo iyo mar camalkii uu majhuul noqonayo markaa mushkiladii waa maxay markuu mucayan ama macluum yahay camalkii ijaaradii muxuu kaga duwan yahay ba markaa meesha garanay markuu majhuul yahay oo taada ijaaradii majhuul ma noqoto halkaasay ku kala bixi karaya laakiin markii jacaaladii iyadana camalkeedii uu macluum yahay maxay ijaaradii kaga soocanta oy kaga duwan tahay ilan axkaamtii bay ku kala duwan yihiin yaa meesha imanaysa wahaliatu jihada saddexaad ee khalalku uu ka iman karo an yuurida inuu qofku soo arooriyo xukman xukun yambani cala almacrifati waxaan suuraysigiisa ku dul dhisanoo markii la suuraysto imanaya walaa yucarifu laakiin isagu aan kuu suuraynayn shayga kamaa low zaada waaba si isagoo ku dara fii tacriifi ljacaalati jacaalada aanu soo sheegnay tacriifkeeda fayaqulu yihahdo an yaltazima calaa camalin mucayanin ciwadan macluuman laa yajibu ilaa bitamaami alcamal sukuuta maalikiyada qaarkood dhacdoo kale an yaltazima waa inuu markaa qofkii isku waajibiyo calaa camalin mucayanin camal mucayana ciddii qabata uu isugu waajibiyo ciwadan maka camal mucayan markii la qabto ciwadan macluuman ciwad macluuma uu isugu waajibiyo oo laa yajibu aan waajibayn inoo qofkii lagu yeelanayn ilaa bitamaami اcamal ila amalku dhamaystirmo camalkao dhamaystirma mooyaane ujro aan waajibayn inuu qofku isku waajibiyo iyaa waxaa la yidhaahdaa jacaalo bay yidhahdeen fakwn ciwadi laa yajibu ila bitamaami اcamal marka laa yajibu ilaa bitamaami camal idan waxay doonayaan inay ku saaraan ijaaradii oo ijaaradu dee iyadu qofku hadduu qeyb qabto intaa qabtay ujradeedii wuley ama camalkaaba dhamaystir mayan dhamaystirin madhabta maalikiyada marka lagu socdo shaaficiyaduna iyagu waa ku yidhahda xagga horaaba ujradii qofku ka mutaysanayaaba isagoon waxba qaban hadduu doono fa kawnulciwadi ciwadku inuu yahay laa yajibu ilaa bitamaami alcamal mid aan waajibaynin ilaa camalka uu dhammaystirmo xukmun waa taxkumu bihi aad ku xukumi idaa carafta markaad garato ana almucaamalata labadan qof wixii dhex maray jacaalatu inuu jacalaya ilaa ijaaratu labadii qof hadda waa muransan yihin ninkii shaqadii qayb ka miduu qabtay lacagteedii ha laysiiyuu leeyahay intii kalena muu qabanin waa isula kaa yimaadeen ijaaro hadday tahay intaa uu shaqeeyey shaqadeediibaa ujradeedii baa la siin jacaalo hadday tahayna kol laakiin goormaad sidaa u kala xukumaysaa waa markaad garato caqdigani ma jacaala mise waa ijaaro haddaanad garan dee xukun ka ridi maysi waxaa tacriifka lagu sheegaana tacriifku waa inuu isagu ku kala barayo waxaani majacaala mise waa ijaaro marka iminka arrintani dee kuma kala barayse xukunkii un bay ku sheegtay markaa labadii qofoo buransan baa kuu yimid ninkani wuxu le anu intaasaan qabtay waxaan doonaya waxa igii la siiyo iyagu ma kala garanayaan dadkan caamadii jacaaliyi ijaaro ma kala garanayaan qofkii shaqadii waa u dirayaa un adaa lagaa doonayaa qaabkii qofkan shaqada loogu daray markaad eegto inaad qiyaasta waxani ma jacaala mise waa ijaaro deetana aad tiraahdo wallahi waa halkaaso markaa ninkani waxbuu yeelanaya ama waxba yeelanayo marka waxaa la doonaya tacriifkii kuhagi lahaa ee aad ku kala sooci lahayd waxan inuu jacaali inuu marka haddii xukunkii aad ku xukumi lahayd laguu sheegay de wd si waad jahwareeri un maanta imika ninkan waba kuukuntaa mise kuma ukunti ma kala garanaysi waayo taasi waxay ubaahan tahay inaad garato waxaan majacaala mise waa ijaaho ilaa aad kala garato inuu waxyeelanayo in waxyeelin kala garan mayse marka xukunkani mucarif ma aha mid wixii kuu suuraynaya maahe waa wax markii aad adigu aada suuraysato aad garanaysa inuu markaa xukunku sidaa noqonayo fawnulciwadu ciwadku inuu yahay laa yajibu ilaa bitamaami camali mid aan waajiban ilaa camalku dhamaystirmo xukmun xukun weeye taxkumu bi adigu aad xukumayso idaa carafta markaad ogaato ana almucaamalata jacaalatu waxaa meesha dhacay inuu jacaalo yahay ilaa ijaalatu ee aanu ijaaro ahayn yaad xukunkaari ilahay walaysa bimucarifin xukunkani ama intan laa yajibu ilaa bitamaami camalidu kuma barayso likowni maa jaraa jacaalata waxaan labada qof dhex maray inuu jacaalo yahay kuma garansiinayso bal huwa mutaratibun cala macrifa markii aad garatay inuu jacaalo yahay ayuu kasii dhalanayaayo aad markaa xukun ka ridi lahayd markaa lama ogola xukunka shayga kusii dul dhismaya in isagii laga dhigo wax shaygii lagu garto fain lam yalzam haada dawru buuli haddii iska daba wareegaasi aanu dhalan oo marka meshan iska daba wareeg baa dhalanaysa oo de kolkaad xukunkii xukunkii wuxuu u bahay xukunkii wuxuu u bahan horta wixii garatay ma ijaara mise waa garashadiina waxay u baahan tahay horta xukunkii ila waa tan xukunkii tacriifkii daray kolka tacriifka xukunkii lagugu daro kan ku garan lagu yidhi si aad wixii u garato horta xukunkii waad u baahan tahay xukunkuna de lamama xukumo ilaa wixii horta la garto marka waa isku waa iska daba wareeg haddii daba wareegaasi aanay aanu meesha laazimaynin falaa maanica baa la yidhi marka maanic iman maayo la diidi maayo xukunka laftiisi inaad tacriif ka dhigto haddii aan iska daba wareegani imanayn ka qawlihi sida markay tacriifinayaan usuuliyiintii alwaajibu maa yudamu taarikuhu waajib musalaxa waajib waxaynu u naqaanaa wixii qofkii ka tegey lagu dhaleecaynayo ama lagu ciqaabay daban dambiga halkan waxa weeyaan yani yani waa harcan harcan noqonayo qofkani qof dhaleecaysan oo dembi galay ama maa yastaxiqu ciqaaba taariku wixii uu mutaysanayay ciqaab kii ka tegey eeg hadda wixii inuu waajib yahay markii la garto ama waxaa tidahdaa wixii waajibka qofkii ka tegey baa waxaa ka dhalanaysa inuu ciqaab mutaysto marka inuu ciqaab mutaystaa waa xukun ka ratibmaya waxaani waa waajibnimadiisa haddaanu waajib ahayn kamay ratibantee haddana in lagu tacriifiyo la diidi maayo oo in waxaan ciqaabi ka ratibmaysa iyo ka ratibmayn iyaad meel kale ka ogaan karaysa fa ina dama taariki qofka camalkan mucayanka ah ka tegay in la dhaleecaynayo ama la ciqaabayo yuclamu waxa laga ogan min daliili sharci daliilkii sharciga laa min atasmiyati tasmiyada laga ogaan maayo imika md waman yafcal dalika yalqa ahaaman iyaad aragta ama waxa weeye fawaylulmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun kuwii salaadda ka tegey weyl baa usugnaaday waxaad aragtay markaa salaadda ka tegitaankeeda in qofka lagu ciqaabayo marka ka daliilku uu sidaa u sheegay ayuun baanu anaguna usuuliya haddaanu nahay waajib u naqaanaa inay ku yidhahdaan dee faa'iday keenaysa oo mustalaxoodi waad ku fahmi karaysa marka taa la diidi maayo waayo xukunkan la sheegay xukumidda aad ku musalaxan waajib kama ogaanaysa daliil kalaa sheegay markii daliil kale uu sheego ayaad sugaysaa in horta qofkan la ciqaabaya ka tegay waxa markaa aad sugtid unbaad markaa lagu odhanaya adaba ka aad u sugtay magacan waajibna siin marka iyadoo caadi xukun baa lagu tacriifiya waa rasmi waa tacriif rasmiya oo de laasimkiisi shayga la sheegay lawaasimta waajibka waxaa kamid a ah an yastaxiqa alciqaaba taariku mar haddii markaa istixqaaqulciqaabkii aad daliil kale ka ogaan karayso ee suuraysiga aanad ka dhalinaynin basi ma laha faina dam taariki yuclamu min daliili sharci lah min atasmiyati markaa dawrkiibaa meesha aan imanayninoo xukunkanaa isaga meel kale laga ogaanaya in halkan laga ogaanayni wayatasawaruhu waxaaba suuraysan karaya xukunkani man lam yasmac bilwaajibi qof aan waajibba maqal ayaa odhan kara salaada qofkii ka taga waa la ciqaabaya ogaan kara isagoo musalaxan waajibba baran oo aan u sheegi haddii la baray uu salaadii aayaddii qur loo sheegay dee wuxuu markaa suuraysanayaa qofkii salaada ka taga in la ciqaabayo markaa musalaxan alwaajib taasu isaguna ka tarjumayaaye laakiin isagu isaga ciqaabtii kuma sugnaanayso isaga laftiisa ciqaabtii kuma sugnaanayso baynamaa tan hore laa yajibu ila bitamaamil camalidu waxay sugnaanaysay markii waxaan waa jacaalo aynu nidhaahno halkaasunbay ka soo bii meel kale ka soo bixi kari mayso waktigoona waynu hayaa hal madkhalna waa inoo dhiman yahay madhalkaa saddexaad insha allahu tacaala darsigeena dambe aynu raacin doonaa wa sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed